ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida أصوات الخير للإنشاد تقدم عيدا عيدا عيدا عيد ونحسن عيدا عيدا عيدا عيدا عيد ونحسن عيدا عيدا عيدا عيدا عيد ونفسا عيدا عيدا عيدا عيدا عيد ونفسا عيدا عروري عيرولة عيد ونفسا عيدا عالوشينا فورا caafimaadku ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciidankii ilaahow cadowga ku ciida cisigeenna muuji cadowga xanuunji ciidankii ilaahow cadowga ku ciida cisigeena muuji cadowga xanuuji ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida asiisow ilaahow caawimaana rabnaa u caradan ku noole casiisow ilaahow caawimaana rabnaa u caradan ku noole ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caalam yahow arka ciyaarahan suuban caalamkii rasuulka loo kala cararaaye caalam yahow arka yara calankii rasuulka loo cararaaye caalam yahow arka yara hansuuban caalankii rasuulka loo kala cararaaye caalam yahow arka yara hansuuban calankii rasuulka loo cararaaye ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caruur iyo cirooleh caafimadku ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caruur iyo ciroole caafimadku ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caruur iyo ciroole caafimadku ciida caruur iyo ciroole caafimadku ciida caruur iyo ciroole caafimadku ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciida wanaagsan ciida